alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira e, baabka lix iyo tobnaad baabun fi alamri bilmuxaafadati cala sunnati wa aadaabiha baabun ay hada baabunkani waa baab baabkaasoo kaa'inun fi lamri ku sugan amarka la amraayo bilmuxaafadati in la ilaaliyo cala sunnati sunnada la ilaaliyo wa iyo aadaabta sunnada la ilaaliyo in lays amrayo oo sharciga laynagu amray ayuu u baab yahay qaala allahu tacaalaa allah waxau yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wamaa aataakum alrasuulu waxa rasuulku idin siiyo calayhi salaatu wasalaam fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam idinka reebana fantahuu ka reebtoonaadoo iska daaya aayaddu waxay ku timi faygii iyadoo laga warramayo furkii gaalada laga furtay ee aan dagaal ka dhicin iyadoo laga warramayay soo aroortay marka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam fayga idinka siiyo qaata waxaa kaloo tabacan u soo gelaysa awaamirtu idin siiyana qaatana waa raacaysaa waa soo gelaysa wuxuu rasuulku idiin diidana oo idinka reebana ka reebtoonaadoo ka taga hadduu faygii khaniimada wax idinka diido yacni ka taga hadduu marka waxa weeye shay sharcan idinku diiday waxa ha samaynina idinku yidhaahdo waxyaalihii manaahida ahaa nawaahidii soo aroortay iyadana ka dheeraado ka fogaada iyadana ka fogaada marka waxaa laga qaadanayaa dee sunnadii iyo aadaabteediiba waa layna amraye yacni waxa weeye in markaa la fuliyo oo la qaato oo la ilaaliyo wa qaala tacaala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wamaa yantiqu nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma hadlo can ilhawaa hadal hawo ka soo furay kuma hadlo ama can ilhawaa ay bilhawaa waxa uu isagu siduu jecel yahay naftiisu jeceshahay keliya kuma hadlee in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxa uu ku hadlayaa wax kale ma aha mooyaane waxyi loo waxyooday uun weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayoo ku hadlayaa waa waxyii allaah u waxyooday weeye ee hadalu markaa isagu iskii isaga odhanayo waan waxyi ahayn ma aha ee sunnada nebigu sala allahu alay wasalam waa waxyi sida qur'aanku waxyi u yahay baa sunnada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxyi u tahay laakiin dee sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam macno ahaan baa loo waxyoodaye laakiin alfaadda iyo erayada iyo hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku hadlay wa kalaamu nabiy sala allahu alayh wasalam waa hadalkii nebiga hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam weeye laakiin qur'aanku waa kalaam ullah weeye waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa innii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu waxaa laysiiyey qur'aanka iyo mid la mida oo weheliyaa laysiiyey qur'aanka iyo mid la oo weheliya ayaa laysiiyey kala midka waxaa loo jeedaa weheliya sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa looga jeedaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa looga jeedaa waxay kala mid tahay xagga waxyinimada ayay kala mid tahay marka waxaa laga qaadanayaa sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam inay xujo tahay ayaa laga qaadanaya wamaa ataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu dee waxa weeye in marka hadalkii nebiga haddii aan la qaadan ama sunnadii nebiga aan la qaadan qowlan wa ficlan dee lama fulin aayadda yaa lama fulin aayaddan kale lafteeduna waa u daliil in huwa ilaa waxyun yuuxa waxyigana dee waxa waajiba in lagu camal falo marka dadka sunnada nebiga sala allahu alay wasalam diidaya oo odhanaya waa hadal marka aadami waa hadal bini aadam saas aawadeed qaadan maayo odhanayaa waxa weeye waa dad lumay weeye hadduu sunnadana itlaaqan u inkiro oo sidaa u diido wuxuu noqonayaa waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya yaa milladda waa ka baxaya qur'aanka uu leeyahay qur'aankaan qaadanayaan qur-aankana ma raacin waayo qur'aanku isagaa sheegaya sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la qaato lagu camal falo oo la raaco ya qur'aankaa laga qaadanaya ya waata taacadiisa layna amray atiicu llaha wa atiicu arasuul allah ateeca rasuulkiisana ateeca ya rasuulka inu raacno waata layna amray aayaadka wiinoo keeni doonaayo ya yani waxa weye itibaacii nebiga la raacaya calayhi salaatu wasalaam fattabicuunii yuxbibkum allah waxyi inay tahay waa ta laynoo sheegay qur'aanka waxaa bayaaminaya sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa bayaaminaysa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim yani waxaanu kugu soo dejinay qur'aanka si aad dadka ugu caddayso kan loo soo dejiyey marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mubayin aha oo caddaynaya xagguu ku caddaynayey sunnadiisuu ku caddaynayey marka bayaankii nebiga in la yidhahdo la aqbali maayo dee waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan mid marka baatila ah. mid baatilay noqonaysa haddii waxa weeye nebiga caddayntiisii qur-aanka uu caddaynaayey aan la aqbalin cidda kale caddaynaysaa waa ayo muraadkii qur'aanka see loo garanaya ya ila allah baa nebiga u caddeeyey oo waxyi ugu caddeeyey nebiguna markaa dadka u sheegay oo camal ahaan iyo ficil ahaan iyo odhah ahaan mid walba ugu caddeeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed yacni markaa ruuxa sunnada nebiga sala allahu alay slam inkiraa wuxuu noqonayaa kaafir billaah mid allah ka kufriyo gaaloobay ayuu noqonayaa waayo qur'aankiina waa beeninayaa xadiiskii nebigana hore u beeniyey qur'aankiina waa beeninayaa waayo aayado fara badan baa soo arooray oo sheegaya in marka waxaa sunnada nebiga sala allahu alay slam la qaato oo marka waxa weeye nebiga la raaco awaamirtiisa iyo nawaahidiisaba lagu camalfalo yacni markaasaa sheegay wa qaala tacaala allah waxau yidhi qul waxaad tidhahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha qaar allah jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga iraaca yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaa iraacdaan allah waa idin jeclaanayaa dembiyadiinnana waa dhaafaya dembiyadiinnana waa dhaafaya aayaddan waxay odhan jireen culammadu aayatulmixna waa aayaddii imtixaanka ya maxaa aayatulmixna loogu magacaaba waxay yidhaahdeen culammadu iddacaa qowmun ilmaxabata faibtalaahum allahu bi hadihi ilaaya qolaa waxay sheegatay jacaylay allah jeceshahay markaasaa allah aayaddan ku imtixaanay oo marka waxaan yacni la yidhi sidaa yeela haddaad jeceshiin ya bimacnaa haddaad saa yeeli weydaan jacaylkaasi ma jiro haddaa yeeshaanna jacaylkaasi waa jiraa marka itibaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaa waa daliilu maxaba waa maxabada daliilkeedii iyo calaamaddeedii weeye yaa yacni taas weeye kayfa tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubbahu lacamri ina dalika fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu yacnii saad allah u caasiyaysa adigoo muujisanaya ama sheeganaya jacaylkiisa taasi qiyaaska waa arin yani ku foolxun yacni marka waxa mid foolxun weeye inaad tidhaahdo waa jeclahay haddana atiici maayo ya low kaana xubuka saadiqan la atactahu hadduu jacaylkaagu dhab ahaan lahaa waad ateeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu mutiicu ka cid jeceli cidduu jecel yahay waa aeeca ka cid jeceli cidduu jecel yahay waa ateeca markaa sidaas aawadeed haddaad tihiin qaar allah jecel waxaad raacdaana rasuulka sala allahu aleyh wasalam maxay helayaan markay raacaan waxay helayaan laba shay yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum allah waa idin jeclaanaya dembiyadiinnana waa dhaafayaa waxay culammadu odhan jireen laysa sha'nu an tuxibba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha inaad adigu allah jeclaato laakiin muhimmadda weyni waa maxay waa in allah ku jeclaado in adigu allah jeclaatiyo in allah ku jeclaado kee weyn waxa weyn in allah ku jeclaado ya markaa saas aawadeed jacaylkii allah ku jeclaanayay waxaa lagu gaadhayaa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo raacitaanka nebiga la raacayana waa in sunnadiisa la raaco wuxuu faray la farsoomo wuxuu reebay laga reebtoomo wuxuu sameeyey lagu daydo ya oo khudwo laga dhigto taasina waxay noqonaysaa sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu camalfali noqonaysa waa dariiqii lagu gaadhayeyba maxabada ilaahay uu ku jeclaan lahaa iyo dembidhaafkaba lagu gaadhayey waa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo ruuxa marka waxay sunnadiisa ka tagana oo yidhaahda xadiis ba anigu qaadan maayo kumana camal falaayana waxa waxaweye nebigii ma raacin calayhi salaatu wasalaam wa qaala tacaala allah waxau yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana allah baan ku dhaartay ee xaqiiqee waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uswatun xasana kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay ka bedelo waxay ugu sugnaatay liman kaana kii ahaaday bay ugu sugnaatay lakumta ka bedel yarju allaha allah rajaynaya oo sawaabkiisa rajaynaya ama yacni markaa allah ka baqaya oo rajaa waxay yidhaahdeen waa min alabdaad macaani isku liddiya ku kulanta bimacna alkhawfna waa u timaadaa walyowma alaakhira maalinta dambe oo qiyaamadaana yacni rajaynaya ama ka baqaaya maalinta dambena waxaa loo jeedaa maalinta dambaysa yowm yowmulqiyaama loo jeedaa waxaana yowm alaakhir loo yidhi maalin ka dambaysaan jirin laa yowma bacdahu maalin ka dambaysa ayaan jirin marka rasuulka ilaahay ku daydaa macnuhu dhacayaa liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waxaa laga qaadanayaa fadli weyn inuu ku jiro ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanayo oo marka waxa nebiga wuxuu la yimi lala imanaayo wuxuu ka tegeyna laga tegaayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi falaa warabbika rabbiga baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka ilaa xakam ay kaaga dhigaan iyo xaakim ay kaaga dhigtaan fiimaa shajara baynahum wixii dhexdooda iska galay isku khilaafaan uma laa yajiduu dabeedna aynay helin fii anfusihim nafahooda aynay ka helin xarajan wax dhiba ah aynay ka helin iyo karaaha ah iyo dhibaato ah iyo cidhiidhi ah aynay ka helin mimaa qadayta ay min aladii qadaytahu kaad ku xukuntay ama min qadaa'ika xukunkaaga wayusallimuu ay hoggaansamaan xukunka ay u hoggaansamaan tasliiman hoggaansi ay u hoggaansamaan ilaa intaasi ay dhacdo iimaankii la rabay lama iman waa saddex arrin wax kastoo laysku qabto waa in rasuulka xakam laga dhigaa siduu isagu xukumayna lagu kala baxaa mar labaadka wax cidhiidhiya iyo diiqa waa inaan laga helin yacni nafaha oo laga diiqadoonayo xukunka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa in lagu aqbalaa yacni raalli ahaansho iyo niyad sami lagu aqbalaa mar saddexaadka waa in loo hoggaansamaa yaa waa la ictiraadin waynan la bushin waynan la beenin waa inaan laga hor iman wayn loo hoggaansama inqiyaad loola yimaada saddexdaa arrin ilaa ay dhacaan may rumaynin iimaankii lalama iman iimaankii lalama iman marka saddexda arrin majmuucooda markay kulmaan oo lala wada yimaado wuu noqonayaa in iimaankii la helaayo saasuu noqonaya saas ayuu noqonaya wax kastoo laysku qabto ma ahoo keliya umuuraha adduunyo xataa waxaa soo gelaya umuuru ddiin umuuru ddiin waxa la ysku qabto hadday caqaa'id tahay iyo hadday axkaam tahay waa in lagu kala baxaa yacni rasuulka sala allahu aleyh wasalam xukunkiisa ya waa in isaga laysla noqdaa kitaabkiiyo sunnada loo noqdaa waa in xakam laga dhigaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam haddii caqiide ysku qabto haddii cibaado ysku qabto haddii mucaamalo laysku qabto shaygani waa xalaal iyo waa xaaraan haddii laysku qabto shay cibaado ah waa bidca iyo waxaweye waa sunne ya haddii laysku qabto yacni waxaan shardigaasi waa jiraa iyo ma jiro yacni waxa weeye waa in lagu kala baxaa xukunka rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa in laysula noqdaa yacni hebel baan iska haystaa oo taqliid marka waxa weye acmaa ruuxu la yimaado oo naskii oo khilaafsan inta loo sheego la tuso uu yidhaahdo may anigu waxa weeye Eh, imaam hebel ama madhab heblaayo sida markaa ku sugan ma khilaafayo haddaad xadiis kasta ay tusto tan noocaasi dee waa arrin khalada weeye waa arrin khalada weeyaan waxaa la rabaa sunnada nebiga sala allahu alay wasalam in loo hoggaansama la rabaa ya yacni taqliidka intaan qofka xujadu ku qumin yacni macduur weeye ya wuxuu imaam axmed yidhi cajibtu liqowmin carafu lisnaada wa sixatahu yadhabuuna ila ra'yi sufyaan imaam axmed wuxuu yidhi waxaan la yaabay dad sanadka iyo saxiixnimadiisa garanaya haddana ra'yiga sufyaan ku tegaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa yacnii qofku inuu taqliid la yimaado intaan xujadu ku qumin oo daliil khilaafsan aan loo caddayn inuu cudurdaara haysto ya laakiin marka waxa weeye daliilkii loo caddeeyo oo cidda uu qallidanayo in daliilku khilaafsan yahay la tuso u gartay markaa ruux fahmaya uu yahay oo deliilka iyo sugnaanshihiisa iyo dalaaladiisa garanaya uu yahay arrinkii u caddaado inuu yahay ka tanaasuli maayo xadiiska waa arkaa laakiin waxa weeye waxaa laga yaabaa sheikhu inuu isagu og yahay u xadiiskan diidaya ama wax la mida markaa sidaas aawadeed wax lagaga jawaabayo sheekh hebel baa ii yaqaana ama imaam hebel baa ii yaqaana sidaa inuu yidhaahdaa waa arrin khalata weeye waa in itibaac loola yimaadaa sunnada nebiga sala allahu aley wasalam caqaa'idda wixii laysku qabtay waa in xakam laga dhigaa rasuulka sala allahu alayh wasalam xukunka rasuulkana lagu kala baxaa yacni saas yada weyy wa qaala tacaala allah waxau yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddaad shay isku khilaaftaan fii shayin shay haddaad isku khilaaftaan farudduuhu shaygaa celiya ila allaahi xagga allah u celiya waalrasuuli iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa u celiya yani wixii laysku khilaafo waa in laysla noqdaa allah iyo rasuulkiisi qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen macnaahu ila alkitaabi waasunna ilallaahi waalrasuul macnaheedu waxa weeye ila alkitaabi waasunna kitaabka iyo sunnada isula noqda kitaabka iyo sunnada isula noqdaa looga jeeda oo rasuulku markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam in isaga laysula tagaa waajib ahayd markuu dhintayna waa in sunnadiisii laysula noqdaa ilallahina waxaa looga jeedaa kitaabka ilaahay marka kitaabka allah iyo sunnada rasuulka laga tilmaamaya taasina waa xukunkii sharciga weeye waa xukmullaahi weeye waxay la macno tahay aayadda kale wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah ya marka waxa weeye rasuulka sala allahu aleyh wasalam yacni sunnadiisu inay xujo tahay baa laga qaadanaya aayadda waayo ilallaahi dee kitaabka qur'aankaay ku dhici warasuulna waa inay ku dhacdaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa inay ku dhacdaa sunnaduna waa munazala saynu soo sheegnay wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma ya allah wuxuu kugu soo dejiyey kitaabka iyo waalxikma xikmada wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka sala allahu aleyh wasalam ateecaa faqad ataaca allah allah waa ateecay yani taacada rasuulka sala allahu alay wasalam la ateecaa waxay ka dhigan tahay in allah la ateecay ka dhigan tahay waayo rasuulku dee wuxuu amrayaa oo sheegayaa wixii lasoo faray ayuu sheegaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim adigu dadka waxaad ku hanuuninaysaa ilaa siraatin waddo intii ka ahaatay waddadaasoo mustaqiimin toosan wa qaala tacaala allah waxau yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna falyaxdar ha ka baqaan ha ka digtoonaadaan aladiina kuwii yukhaalifuuna khilaafa ayuu ka baxaayey can amrihi amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam an tusiibahum fitna inay fitna haleesho eh, ha ka digtoonaadaan ha ka baqaan aw yusiibahum ama inuu haleelo cadaabun cadaab haleelo cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya ha ka digtoonaadaan ha ka baqaan alimaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi fitnadu waa gaalnimada alfitnatu shirku lacallahu ida radda bacda qawlihi an yaqaca fii qalbihi zayqun fayahlik wuxuu halis u yahay qofka hadalka nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka mida diidayaa in qalbigiisa ay ku dhacdo iilasho uu xaqa ka iilanayo dabeedna uu halaagsamo ya taasuu halis u yahay ahlucilmi kale waxay yidhaahdeen an tusiibahum fitna fitnadu waxay u dhici kartaa ama gaalnimo ama munaafiqnimo ama bidco ama macsiyo intaa mid waa fitna fi ddiino wax alla wixii diinka waxyeelaya ha ahaato wixii ugu waxyeelista badnaa oo gaalnimada weyna ah ama ha ahaato wixii ka sokeeyey ee waa soo gelayaan marka gaalnimadii iyo munaafiqnimadii iyo bidcadii iyo fisqigii ama macaasidii intaas mid walba fitnadu waa noqon kartaa aw yusiibahum cadaabun aliim cadaab aliimi inuu haleelo ha ka baqaan cadaabka aliimkiina wuxuu noqonayaa ima fi dunya wa ima fi lqabri wa ima fi laakhira in ama adduunyada lagu cadaabo ama qabriga lagu cadaabo ama aakhira lagu cadaabo cadaabka adduunya wuxuu u dhici karaa ima biqatlin aw bixabsin aw bigayrihi cadaabka adduunyadu wuxuu noqon karaa dil la dilo wuxuu noqon karaa xadhig markaa waxaweye la xidho oo dhib leh yacani dhibaato weyn leh wuxuu noqon karaa dhibaatooyin kaluu noqon karaa bimacnaa aayadda waxaa laga fahmayaa amarka rasuulka in la khilaafaa inay keensan karto sababi karto fitnadaas ama cadaabkaas halkaana waxaa ka soo baxaysa amarka rasuulka in la qaatoo la raacaa inay waajib tahay al amru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensanayaa waajibnimo see looga deliishanayo inuu waajibnimo keensanayaana waxay tahay shayga mukhaalafadiisa la khilaafay ciqaab loogu goodiyaayo ama fitno ruuxii diin ka fitnaynaysa loogu goodiyaayo inuu labadaa mid ay ku dhici karto waxaa laga qaadanayaa in waxaweye in laga taga aynay bannaanayn ilaa hadday tahay shay sunno oo laga tegi karo dee ciqaab lagama tartiibiyeen mar haddii ciqaab loogu goodiyey cidda ka tagto khilaafta waxaa laga qaadanayaa in la khilaafoo laga tagaa inaanay bannaanayn taasaa laga qaadanayaa saas aawadeed mashaayikhda qaarkood qowlka laga sheegay oo ku saabsan inay yidhaahdeen amarka allahna wuxuu keensanayaa waajibnimo amarka rasuulkuna wuxuu keensanayaa sunnanimo sida sheikh maalikiya laga soo naqliyey inuu sidaa yidhi waxay ku tusinaysaa inay tahay khalad yani sax ee amarku ama amarkii allah ha ahaado ama amarkii rasuulka ha ahaadee wuxuu keensanayaa wujuub alamru yaqtadi wujuub xadiiskii kale muxuu sheegayey nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuum bisiwaaki cinda kulli salaa hadduu amri lahaa maxay noqon lahayd waajib bay noqon lahayd wujuubkaana mashaqadu ka timaadaa ay ka iman kartaa ya ilaa amru istixbaab haddaba waa baaqi oo waa jiraayo in salaadda marka la gelaayo la cadaydo ama la rumaydo waxa weeye sunne haddaba waa tahay marka amra istixbaab looma jeedo amre iijaab baa loo jeeda marka hadduu amri lahaa in waajibi lahayd baa laga qaadanaya wa qaala tacaala wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi walxikmah wadkurna dumarow xusa oo xasuusta maa yutlaa ka la akhriyo fii buyuutikunna guryihiinna gudahooda lagu akhriyo min aayaati illaahi aayadaha ilaahay ahaaday iyo walxikmati xikmadda ahaatay dumarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa la amrayaa inay ku waana qaataan oo ku waantoobaan oo ku wacdisoomaan guryahooda yacni markaa shayga laga akhrinayo oo qur'aan iyo xikmadba ah shayga aan qur'aan ahaynee guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laga akhrin jiray muxuu ahaa lana amrayo in lagu waana qaato laa shaka inuu sunnada nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam shaki waxaanu ku sugnayn inuu sunnada nebiga yahay sala allahu aleyh wasalam halkaana waxaa ka imanaysaa sunnadii nebigu inay tahay shay lagu waana qaadanayo lagu wacdisoomaayo oo lagu camal falayo inay tahay baa laga qaadanayaa culammaduna waxay yidhahdeen sida imaamu shaafici uu yidhi haddii waxa weeye kitaab lagu cadfo xikmad lagu cadfo xikmadu waxay noqotaa sunnaday noqotaa marka hadda min aayaati illahi walxikma ya yani waxa weye wayucallimuhum alkitaaba walxikma wuxuu barayaa kitaabkiiyo xikmada ayuu barayaa markaa saas aawadeed sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaa waajiba in sunnadii nebiga la raaco la ilaaliyo yacni marka ayaa laazim ah walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani waa fara badan yihiin macluumatun waana la garanayaa wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa baabkan aynu qaadan karro xadiiska boqol iyo saddex iyo lixdan baabkana falawalu waa xadiiska koowaade can abi hurayrata radia allahu canh abi hurayra wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen can inabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dacuunii maa taraktukum idaayo iga tago idaaya maa taraktukum wixii aan idinka tegay idaaya ay muddata tarkiilakum muddadan idin daayiyey oo aan waxba idin fari waayey waxna idinka reebi waayey idaaya oo waxba hay su'aalina an shay laga aamusay oo nebigu ka aamusay calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu tilmaamayaa inay waxba ka weydiin innamaa ahlaka man kaana qablakum su'aaluhum innamaa ahlaka waxaa halaagay oo qura man kaana qablakum kii idinka horreeyey kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay su'aaluhum su'aashoodii baa halaagtay yacni markaa ay nebiyada weydiin jireen riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi kasratu su'aalihim su'aal badnaantooda ayaa halaagtay wax walba ay nebiga weydiinayaan marka wax looga sheegana haddana su'aashii ay ku celinayaan wax kale ka sii weydiinayaan hadhow marka xukun uga yimaado oo wax lagu waajibiyo ay wixii hadhowna markaa aynay qaadanayn wakhtilaafuhum iyo iskhilaafkoodii wakhtilaafuhum iyo khilaafkoodii calaa ambiyaa'ihim nebiyadooda ay khilaafayeen oo ictiraadayeen yani maxaad sidaa u tidhi halka maad saad tidhaahdiid yaa marka ikhtilaafkii wuxuu noqonayaa ictiraad iyo mukhaalafo labadaba ma loo fasira badanku laakiin waxay u fasireen ictiraadka ictiraadkina shayga in la aqbalay maaha shaygii baa la doonayaa ishkaal in lagu soo arooriyo marka nebiga si u sheego bay odhanayaan sidan kale miyaynay marka ahayn ama ku munaasib ahayn ama maxaa sidaa loo yidhi ma sidan kale la yidhaahdo ya waxaanay tahay shaygii waxii ku yimi in sidiisa loo aqbalo loogu hoggaansan fa idaa nahaytukum can shayin markaan idinka reebo shay fajtanibuuhu ka dheeraada shaygaas waidaa amartukum markaan idin amro biamrin amar aan idin amrana faatuu minhu waxaa kala timaadaan amarkaas mastatactum wixii aad kartaan oo awoodaan kala kaalaya muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay xadiiska ee muslim baa labaduba soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada u tilmaamay wixii uu isagu ka aamuso aan waxba ka sheegin inaan iyaguna waxba ka su'aalin dacuunii maa taraktukum waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa su'aasha inaan la farabadin su'aashii xaaje iyo dani keensato waa in la su'aalaa laakiin su'aashii aan dani keensan ee takalluf iskaga jiro waa in layska dhaafaa masalan shay baa loo sheegayaa shaygii marka loo sheego baa su'aale laga soo celinayaa misaal u soo qabo qisadii laynoogu sheegay suuratulbaqara waxaa lagu yidhi reer banu israa'iil idbaxuu baqara sac gowraca saca kii ugu dhowaa hadday markii gowrici lahaayeen noocuu doonaba ha noqdo midabku doona ha noqdo siduu doona ha ahaadee waa ku filaan lahayd amarkiina inay fuliyeen bay noqon lahayd amarkiina inay fuliyeen bay noqon lahayd intee su'aalood bay ka keeneen maray yidhaahdaan waxa weeye waa midabkee maray yidhaahdaan waa sidee oo da'dee buu noqonayaa maray yidhahdaan sacu waa noocee yacni waxaweye mar kastay su'aal ka keenaanna waa lagu sii adkeeyaa sifo markii hore aan loo sheegin aan lagu xadidin yaa aan lagu gaaryeelin baa markii dambe lagu gaar yeelaa liajli mas'ala su'aashay ka keeneen daraaddeed ayaa la sii cidhiidhiyaa la sii xadidaa midabka waa inuu noocaa yahay yaa waa inuu markaas sidan yahay yacni su'aashii walba waxaa ka yimaada in lagu sii adkeeyo naftoodii bay ku adkeeyeen markaasaa fashuddida calayhim waa lagu adkeeyey su'aalahaana xaajo umay qabin waayo amarkii amar mutlaqu ahaa oo ku itlaaqan aya baqara sac kasta ku kastay gowracaan waa ku fillay ku kastay gowracaan waa ku fillay markay su'aale ka soo celiyeenna waxay noqotay in lagu sii adkeeyo oo qayd loo sii dhigo waa inuu sifadaa noqdaa waa inuu sifadaa leeyahay yacni saasoo kale su'aalaha caynkaasoo kale ayay samayn jireen wakhtiyada qaarkoodna dee waxyaalay codsan jireen marka waxabay odhan jireen ilaahayna tusi ashyaada qaarkoodoo jikaaray weydiin jireen su'aalaha caynkaasna waxba ma fiicna ta kale wakhtigii zamanul waxyiga ee waxyigu soo degaayo xukum markaa waxaa tashriica shaygii ka iman kara xukum tashriica ayaa markaa shaygii ka iman kara marka su'aali ka timaado waxaaba dhici karta su-aasha daraaddeed in loo xaaraantinimeeyo ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurman rajulun sa'ala maa lam yuxaram fa xurima min ajli mas'alatih nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muslimiinta waxaa markaa ugu jurmi weyn culamada qaarba sibay u fasiraan qaar yidhahda waxaa ugu dembi weyn iyo qaar yidhaahda maya jariimadii ma ahee waa min aljurmi baa laga keeno waxaa laga tilmaamayaa tii markaa qarada iyo waxyaalaha ku saabsanayd waxay doonaan inay markaa awilaan bacdu ahlicilmina daahirkay ku socdeen muslimiinta waxaa ugu dembi weyn yacnii bimacnaa eeedda uu muslimiinta ka galay waxa ugu daran shay aan xaaraan ahayn ruux weydiiyey oo su'aashiisa daraaddeed loo xaaraantilmiyey su'aashiisa daraaddeed loo xarimay allahna muxuu yidhi laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu alqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha ashyaa cafwi ah oo ibaaxadii asliyada ahayd iskaga sugan baa su'aasha ka timid daraaddeed ay dhici kartaa wakhtigii waxyigu soo degaayey in la xaaraantinimeeyo markii horena cafwi bay ahayd cafwi bay ahayd waxaa loo jeeda macay waa halka le ibaaxa asliyay ahayd ibaaxada asliga ah baa nusuusta waxaa loogu isticmaalay cafwi wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum xadiiskiina waata ku timi aayaddan cafwi baa lagu sheegay marka halka usuuliyiintu ka yidhaahdaan shaygaasi khitaab looma hayo waa ibaaxa asliya ayaa nusuusta waxaa lagu isticmaalay ereyga cafwi baa lagu isticmaalay cafa allaahu canha oo wamaa sakata canhu fahuwa huwa mima cafaa lakum yacnii wixii uu ka aamusay allah uu ka aamusay waxay ka mid tahay waxyaalaha uu rabbi idin cafiye ka mid tahay xadiiska kale daara qudni wuxuu sheegayaa wasakata can ashyaa raxmata lakum hayra nisyaanin falaa tabxasuu canha ashyaada qaarkood buu ka aamusay oo aanu wax xukuna ka keenin ya raxmad uu idiin naxariisanaya daraaddeed baanu uga aamusay falaa tabxasu canha ha baadhbaadhinoo idinku su'aal ka keenina marka waxaa la diidayaa su'aalaha waa la diidaya su'aashii jikaarana waa la diidayaa su'aalaha caynkaasee takallufku ku jira ashyaada laga aamusay laisweydiinayana waa la diidayaa culammadu waxay yidhaahdeen dee shay hadda marka aan xaaraan ahayn oo su'aasha daraaddeeda loo xaaraantinimaynaya ma jiro oo waxyigii waa go'ay laakiin iminkana su'aalaha tacanudka ee jikaarka ahi ma bannaana wa kadalik su'aalaha takallufka ku jiree aan xaajada loo qabinna iyadana markaa waxa weeye in lala yimaado yacni waxaweye ma habboona taasna waxaweye waa in markaa aan lala iman laakiin su'aal kasta oo xaaja ay ku jirto waa la weydiin karaa hadda marka waxa weeye ciddii ahlulcilmiya waa la su'aali karaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inama ahlaka man kana qablakum su'aaluhum wakhtilaafuhum cala anbiyaa'ihim nebiyadii inay markaa khilaafaan inay ictiraadaan inay ishkaalaad ku soo arooriyaan saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam xataa waxay karaahaysan jireen xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam in la yidhaahdo waxa weeye ishkaalka noocan iyo noocana ku imanaya yani maxaaseen loo yidhi maxaa caynkana way karahaysan jireen yani itibaaca in siisa loo aqbalo loo raaco ay markaa dalbi jireen dooni jireen xataa waxay karaahiyeysan jireen mas'ale aan dhicin in cala sabiil fardi inta la qadaro la yidhaa su'aal laga keeno waata la soo naqliyay bacdu salaf in markaa la weydiiyey su'aal oo idhi miyay dhacday markaasuu may markaasuu inaga daa dabaadayna dhicin waayo haddii arrinku ay dhacdo dee waxa weeye xaaladda noocaasa in ah, nafta waa ku kallifaynaa inaan markaa ka hadalno oo ka ijtihaadno laakiin haddii kale arrinkii ballaar baan kaga sugnaa dee inaan isku cidhiidhiyana maaha ara'ayta marka lagu yidhaahdo hadday yani saa iyo saa noqoto way diidi jireen yaa waxaan dhicin in la bimacnaa ijtihaadka markaa laga ijtihaadaayo masaladii markaa inta laga ijtihaado xukun laga yidhaahdo xaaladda caynkaasa way samayn jireen markay dhacdo oo dee xaajadii baa markaa ku tacalluqdo waa loo baahday laakiin intaan loo baahan inaan isku kallifin bay dooni jireen nuhina can itakalluf nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam faidaa nahaytukum can shayin fajtanibuu markaad shay idinka reebo ka dheeraada wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waxay ka qaateen culammadu annahyu yaqtadii ataxriim qaacidada ah nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn qaacidadaasay kala baxaan fa idaa nahaytukum can shayin fajtanibuu wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada waxay kaloo culammadu ka qaataan nahyiga iyo amarka in nahyigu adag yahay basay uga daliishadeen dee nahyigii istitaaca laguma xidhin si go'an baa la yidhi uga dheeraada fa idaa nahaytukum can shayin faijtanibuuh laakiin amarkii maxaa la yidhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum isaga intaa kari kartaan kala kaalaya laakiin nahyiga intaa kari kartaan ka dheeraada lama odhan ee waxaa la ka dheeraada inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen dee waxaa kala duwan ficilkiiyo tarkigaoo ficilkii waa wax markaa lala imanayo oo aan xaasil ahayn oo laga yeelaayo shay jira marka waxaa dhici karta in la awoodi waayo laakiin nahyigu waxa waa kafu nafsi nafta in laga ceshado bes aan shayga loo dhaqaaqin halkaa loo dhaafin kaasina waxa weeye waa mustataaco waa la kari karaa ya shayga ha ku hadlin shayga ficil ha u samayn shayga ha ku kicin ya waa wax naftaaduun dee kicili weeye naftaadun kicili marka isagu dee lama mid aha awaamirtii waxaa kaloo laga qaadanayaa wa idaa amartukum biamrin fa'tuu min ma istatactum waajibaadka iska daa sunnayaasha waajibaadka wixii la awoodi kari waayaa qofka inay ka dhacayaan ee intuu kari karo la imanaayo hadduu waajibkii wada kari karo inuu la yimaado uu la wada imanayaa hadduu waajibkii aanu wada awoodi karin laakiin qayb ka mida waajibka uu awoodi karo intuu awoodi karuu kala imanayaa intaanu awoodi karinna waxba kama saara intaanu awoodi karinna waxba kama saara waxay waafaqsan tahay aayadda fataquu llaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan ya marka waajibaadkii qadarku kari karu kala imanaya masalan shuruuddii salaadda wax ka miduu ruuxu awoodi waaye laakiin wixii kaleo dhan waa awoodayaa intuu awoodayuu la imanayaa intaanu awoodaynna waa ka dhacaysa waajibaadkii salaaddii arkaanteedii wax ka mida ayuu awoodi kari waayey intuu awoodi kari waayo waa ka dhacaysaa intuu awoodi karu la imanaya ya masalan wuxuu awoodi kari waaye salaaddii faralka ahayd inuu istaago waa kari kari waaye maba kici karaba haddii xataa la kiciyo ma taagnaan karo istaaggii waa ka dhacaya fadhiguu ku tukanaya salli qaa'iman fain lam tastatic fa qaacidan fain lam tastatic fa calaa jambi fadhiga hadduu awoodi waayo dhinacuu ku tukanaya isagoo dhinaca u jiifa oo xagga qiblada u jeeda dhinacna wuxuu ugu jiifsanayaa sida meydka xabaasha loo dhigo ayuu ugu jiifsanayaa yani dhinaca inuu u jiifsadaa dhinaca isagoo u jiifa u tukada way ka horraysaa jirjirka inuu u tukado xadiisku muxuu sheegayaa fain lam tastatic fa calaa janbin saas aawadeed waxay ha dhinaca midig buu ruuxu u jiifsanayaa ama loo jiifinayaa hadduu taa awoodi waayana dhinaca bidix hadduu taa awoodi waayana jirjirkaa loo jiifinayaa oo cagaha ayaa xagga qiblada u jeedaya suu uu markuu ishaarada samaynaayo madax hadduu sare u soo yeelo qaado wejigiisu qiblada u qaabilo wejigiisu qiblada u qaabilo ya sujuuddii hadduu awoodi kari waayo waa ka dhacaysaa ishaaruu ku kaaftoomayaa uu tilmaamaya rukuucdii saasi leed laakiin tilmaanta sujuudda uu tilmaamayaa waa inay ka weynaataa ka hoosaysaa rukuucda tilmaanta uu tilmaamayo qadarku awoodi karee ugu yacni markaa ugu fog waa inay tilmaantiisa sujuuddu noqotaa tilmaantiisa sujuuddu waa inay noqotaa shay hadduu awoodi kari waayo shaygaasaa ka dhacaya laakiin shay kaleoo awoodi karo ayaa ka dhacayo oo la dhacaya ma aha almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur qaladada jira waxaa ka mid mida saynu markaa hore aynu baraarujinnay dadka qaarkood inay sameeyaan markay sujuudda ay dhib ku noqoto amaba la yidhaahdo waxaba indhaha loo qaloo la yidhahdo ha foorarsanin oo yidhahdaan kursi baan ku tukanayaa ama fadhi baan ku tukanayaa iyagoo istaagi karaya oo taagnaan karayo inaynay markaa istaagin ta noocaas waa qalad waayo cudurdaarku wuxuu ku saabsan yahay sujuudda ama foorarkuu ku saabsan yahay laakiin taagnida kuma saabsana taagniduna rukni arkaanta salaadda ka mid ay ahayd inuu istaagaa mawdica yacni qiyaamka meesha la istaago waa rukni arkaantii salaadda ka mid a ah. sujuuddii baan awoodi waaye uga dhici mayso ruux almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur shayga sahlane uu ruuxa awoodi karee kari kara uga dhici maayo shay kale inaanu awoodi karin xadiiskaaba dee ku cad wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum qiyaamkana wuu karaa inuu istaago wuu karaa waa awoodaa saas aawoodee salaaddaasi asixi mayso isagoo istaaggii awoodi karaa hadduu faralkii istaagi waayo ow kursiga iskaga fadhiisto ma asaxayso xataa bacdu alqiyaam hadduu kari karo wax ka mida ayuu taagnaan karaa laakiin ma wada taagnaan karo faatuu minhu ma istatactum intaa kari kartaan kala kaalayoo intaad taagnaan karto waa inaad taagnaataa markaad awoodi weydo fadhiiso saas w waxaa la mida maalan zakaatulfitrigii ayuu ma awoodo wuxuu markaa usradoo dhan kaga bixiyo naftiisa iyo markaa cidduu mas-uulka ka yahayba wuxuu kaga bixiyo ma wada awoodo sakaatulfitrigii laakiin wuxuu awoodaa qayb ka mid a waa inuu ka bixiyaa naftiisa iyo intuu awoodee kale inta kalena waa ka dhacayaan mar haddaanu karin yaa hadda maal meel ugu maqanay hadduu jiro oo uu leeyahay laakiin markan aanu gaadhayn markaas iyadu waa ka duwanta taas kama dhacaayo waa inuu markaa waxa weeye siduu ku bixin lahaa ku dadaalaa ama dayn ha qaato ama si kale ha sameeyo laakiin qofaan haysan baa loo jeedaa hadduu hal qof wuxuu kaga bixiyey bes haysto wax kale aanu hayn naftiisu markaa ka bixinaya dadka kale uu mas-uulka ka yahay mar haddaanu haynin wuxuu kaga bixiyo waa ka dhacayaan xataa bacd alfitrati bay culamadu yidhahdeen labadii saac iyo barkii ama labadii saac iyo dheeraadkii ma wada hayo saac iyo bar siyaadaa buu hayaa oo nafaqada maalintaa iyo habeenkaa ka dheeraada intaa uu hayaa bixiyo faatuu minhu ma istatactum xadiiska aani can abi najiixin alcirbaad ibni saariyata radia allahu canhu qaala wacadana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cirbaad ibnu saariya waxauu yidhi radia allaahu canh rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa na wacdiyoo na waaniyey mawcidatan waana ayuu na waaniyey mawcidatan waana ayuu ina waaniyey waanadaasoo baliiqatan xeel dheer nusakha qaar waxay kordhinayaan ziyaadada baliiqatan waa siday ugu taallay markaa eh, yani arbaciinkana ugu taallay wajilat minha alquluub waanadaasoo baqatay minhaa iyada aawadeed ay la baqatay alquluubu qalbiyadu wadarafat ay ilmaysay minhaa iyada aawadeed ay la ilmaysay alcuyuunu indhuhu waano iyo mawcido xeel dheero baliiq ah ayuuna waaniyey waanadaasoo qalbiyadu sababteeda ay ku baqeen indhuhuna aawadeed ay la ilmeeyeen mintu waa faqulnaa waxaanu nidhi haddaannu saxaabadii nahay yaa rasuul allah allah rasuulkiisiiyo saxaabadaa loo tiidhi waxaase loo jeedaa qayb ka mida ah ayaa tidhi baa laga tilmaamaya kaannahaa mawcidatu muwaddicin fa awsina kaannaha waxaad mooddaa waanadan mawcidatu muwaddicin midna sagootiyaya waanadiisii baad mooddaa oo inaad naga tegayso lagu oofsanayo ayaad markaa mooddaa ruux naga sagootiyayo naga tegayo waanadiisii oo kalaad moodaaye fa awsinaa noo dardaaran qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam uusiikum waan idin dardaarmayaa bitaqwa allah allah taqwadiisaan idinku dardaarmayaa waalsamci waaltaaca waxaan idinku dardaarmayaa waalsamci maqal aa ah, madaxda maqashaan iyo waaltaacati atiicitaan aa ah ateecdaan wa in ta'ammara calaykum cabdun amiirba ha idiin noqdo oo madaxba ha idin noqdo cabdun addoon addoonkaasoo xabashiyun xabashi ah waa xabashi loo nisbeeyey riwaayadka qaar waxay kordhinayaan cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba wa innahu man yacish minkum wa innahu shaan man yacish ku kastoo noolaada minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaaf buu arki doonaa kahiiran fara badan fa calaykum bisunnatii facalaykum laazima waa ismu ficil amar ay ilzamuu bisunnatii sunnahayga laazima inaad sunnahayga qabsataan oo ku dheganaataan laazima wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin iyo khulafaa'u raashidiinka khulafadii hanuunsanayd sunnahoodii qabsadoo ku dhega oo laazima khulafadaasoo almahdiyiina kuwii la hanuuniyey ah almahdiyiina kuwii la hanuuniyey ahaaday cadduu calayha binnawaajid cadduu calayha sunnadaa waxaa ku qaniintaan binawaajidi gowsyada ku qaniina ama binawaajidi micyaha ku qaniina bimacnaa ku dhego ayaa laga tilmaamaya waa cibaara can iltamasuk wa iyaakum wa muxdasaati wa iyaakum waxaan idinka digayaa wa muxdasaati alumuur idinka iyo umuuraha kuwooda la soo derisiyan idinkala digayaa ay baaciduu anfusakum nafihiinna ka fogeeya waxaan idinka reebo muxdasaadka ah waxdaruu ka digtoonaada can muxdasaati alumuur umuuraha kuwooda la soo darriyey yacni markaa ka digtoonaada ama can ilakhdi bimuxdasaati alumuur ka digtoonaada fa inna kulla bidcatin dalaala maxaa yeelay bidco kastaa waa baadi baadi weeye rawahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiisun xasanun saxiix xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi waxaanu tirmidi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye annawaajidu bidaali almucjamati alanyaab annawaajid waxay ku sugantahay daalkii dhibicda lahaaye alanyaabu waa micyaha weeye wa qiila waxaa kaloo la yidhi aladraas waa gowsaska weeyaan baa waa gawsaska weeyaan baa layidhi xadiiskan xadiiska cirbaad bin saariya waa xadiis markaa muhima weeye waana dardaaran nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dardaarmay waayo saxaabadii baa yidhi noo dardaaran markii hore wacdi baa ka horreeyey wacdigaasi aad buu xeel dheeraa ilaa saxaabadii ays yidhaahdeen tani waa sagootigiiba yacni sida markaa wacdigaasi u weynaa u miisaanka badnaa u xoosha dheeraa daraaddeed markaasay yidhahdeen noo dardaaranoo bimacnaa dardaaranka noo kordhi markaasaa nebigu wuxuu ugu dardaarmay taqwada ilaaha iyo samciyo taaca waxay ku saabsan tahay waa xaqullaah waa in allah xaqiisii lala yimaado oo waxa weeye marka awaamirta ilaahay la farsoomo lala yimaado waxa uu rabbi reebayna laga dheeraado allah iyo rasuulkiisu waxay amreenna lala yimaado waxay reebeenna laga dheeraado marka waa taqwadii waa imtisaalu awaamirihi waijtinaabu nawaahii ya waana wasiyat ullahi fi alawaliin waalaakhiriin walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ya allah wuxuu sheegay in ummadii hore iyo ummaddanba allah u dardaarmo amray taqwada ilaahay inay allah ka baqaan marka taqwadu waxa weeye waa aad iyo aad bay muhiim u tahay asalkeeduna wuxuu ku sugan yahay qalbiga attaqwa haahuna attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadri furuucdeeduna waxay ku sugan tahay camalka iyo jawaarixdii odhaahyada ayay ku sugan tahay iyo acmaasha uu ruuxu samaynaayo tarkan waa ficlan baa taqwadii ay saamaynaysa ya oo waxa qalbiga ku sugan baa dee xubnaha iyo jawaarixdana saamaynaya alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb qalbigu dee isagaa maamulaya jirkii hadduu markaa qalbigii wanaagsanaado jirkiina waa wanaagsanaanayaan jawaarixdii waxay samaynayaan waa wanaagsanaanayaan carabku wuxuu odhanaya waa wanaagsanaanayaan haddii qalbigu xumaadona waxaa ka soo fulayaa waa xumaanayaan shayga labaad uu nebigu amray waxa weeyaan in madaxda muslimiinta la ateeco oo la maqlo waxaa lagu ateecayaa macsi soo geli mayse wixii dembi ah dembigaasi ha yaraado ama ha weynaadee cidna lagu ateeci maayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ateecitaan makhluuq lagu ateecayaa ma jiro cisyaanka ilaaha khaaliqa la caasiyayo cidna lagu ateeci maayo ya fa in amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca xadiiska saxiixaynka waa kii ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii ninka madaxdii uu macsi amro dembi amro falaa samca walaa taaca maqal iyo ateecitaan ma jiro waxaa loo jeedaa macsidaasaan lagu ateecayn oo lagu maqlayn looma jeedo dib loo addeeci maayo lagama tilmaamayo saasi sax maa yacani wixii ka soo hadhay waa lagu ateecayaa macsida ka soo hadhay ee maaha ku baxa lama macno aha ama la dagaalama ama tuura ma aha oo midaan dee dembaabayn heli mayno xaggaynu ka helaynaa markaa ninka madaxda ah muslimiintu xaggay ka helayaan ee aan markaa dembaabaynba aan qaldamayn lama helaayo nebiyada keliya macsuumiin ah oo marka ilaahay ilaaliyey oo dhowray oo aan iyagu marka waxa weeye baadi iyo dembi toonna ku dhacay laakiin ciddii kale nebiga ka sokaysa calayhi salaatu wasalaam suuragal bay ka tahay in dembi ka dhaco suuragal bay ka tahay in dembi ka dhaco marka khusuuska macsida ayaan lagu ateecay oo dee amarka amar baa ka horreeyey marka amarka sharciga waa in la raacaa oo loo hoggaansamaa ninkaa madaxdii noocu doonaha noqdo dariiquu doonana ku yimaado wain ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun yacnii amiir amiir ba haydin noqdo ta'ammara nooc takallufaa ku jirta waxay culamada qaarkood yidhahdeen waxaa wuu aqbali karaa ama daahir ku yahay inuu waxaweeye taqallub iyo marka waxaweeye xoog inuu ku qabsaday marka hore madaxda guud ee marka waxa muslimiinta ugu sarraysa dee waxa weeye waa inuu noqdaa waa inuu marka quraysh noqdaa sida axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam ku so aroortay al min quraysh imaamka guud yani waxaa u sharti ah inuu yahay quraysh waa cinda alikhtiyaar laa cinda alidiraar cinda alikhtiyaar waa maxay waa markaa muslimiinta ay doonayaan inay iyagii markaa waxaweeye door u leeyihiin oo kay doonaan madax ka dhigi karaan xaaladda caynkaasi waxay farsoon yihiin inay ka dhigaan yacni marka imaam quraysha waa inay doortaan oo kaa ka dhigaan laakiin cinda alidiraar waa ciddii qabsataa haddii asalka islaaminimo uu leeyahay asalkii islaamnimo hadduu jiro carab ha noqdo ama cajam ha noqdo qurashi ha noqdo ama carabta kale ha noqdo hadduu muslimuun yahay xukunkii iyo taladiina uu qabtay awooddii gacanta u gashay amnigii uu sugay dadka racyad u noqdeen ay ku daba fayleen xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa dee xaakim sharciyuu noqonaya walow dariiquu ku yimi marka hore ha noqdo dariiq aan sharciga waafaqsanayn oo dee inuu markaa intuu hub qaato ummadda xoog ku qabsadaa iyo jujuub dee marka hore dariiq sharciya maaha ya dariiq sharciya maaha ha yeeshee hadday dhacdo oo uu dariiqaa ku qabsado ummaddii xooggaa ku qabsado iyo dulmigaas oo ay noqoto waxa weeye intuu seef qaato intii wixii ka hor yimi markaa inuu eh, sukuumay dabeedna sidaa xukunku gacanta ugu galay cid xoog leho ka horjeeda la waayey dadkii racyad shacab noqdeen amnigiina uu sugay yacni waxa weye xaaladda caynkaasa lidaruura ayuu wuxuu noqonayaa xaakim marka uu noqonayaa mar hadduu muslim uu yahay hadduu gaal yahay marnaba noqon maayo si kastuu u taqallubo xaakim noqon maayo hadduu gaal yahay laakiin hadduu muslim yahay walow kaana faasiqan faasiq ba ha noqdee haddii marka waxawe taladii gacanta ay u gasho madax u noqdo wuxuu yeelanayaa taacadii buu yeelanayaa wixii aan macsi ahay in lagu ateeco waayo haddii la yidhahdo madax ma aha maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya ha laga tuuro taasna waxaa ka imanaysa kula dagaalama ya dhiigag badan baa ku daadanaya amnigii baa marka waxaan yacani faraha ka baxaya hantidii baa burburaysa nafihii baa baxaya hadhowna xaasilka ka imanaya lama oga inta waxaasoo mafsadihii dhacdo waxaa dhici karta in laga qaali noqon kari waayo haddiiba laga tuurana ka dambe imanaya inuu ka doorroonaanayo lama oga waayo dariiqa siduu isaguba ugu gaadhay xukunka markaysaga gacanta iyo xoogga iyo awoodda iyo dagaalkaa baa ka kalena dee ay noqonaysaa ha ugu gaadho ya dee dhiigga marka dambe la daadinayaa miyuu ka fiican yahay marka waxa weeye kii hore ee isagu daadiyey ya xaasilka lahayaa waxay tahay kursigii isagu inuu ku fadhiyo amnigiina uu sugay awooduna gacanta ugu jirto mar hadday caynkaa tahay lidaruura loo asixinaya waxaa odhanaya wixii macsi aan ahayn mar haddii asalkii islaamnimo u sugan tahay faasiq ba ha noqdee waa lagu ateecayaa wixii macsiyana awalba laguma ateecayn yani nooc doona ha noqdee waxaa la mida dariiqyadan hadda markaa casriga lala yimi ee gaalada laga soo qaatay oo ku saabsan doorashooyinka caamka ah ee la odhanaayo dadkoo dhan waxa weeye doorashada ha galaan oo waxa weeye lab iyo dhadig iyo mid walba shakhsi walba cid kastoo qaangaadha ah noocu doona ha noqdo safiih ha noqdo caaqil ha noqdo caalim ha noqdo jaahil ha noqdo lab ha noqdo dhadig ha noqdo mid yar ha noqdo mid weyn ha noqdo ya kanaw qaangaadh ma tahay ya wuxuu doonaba ha noqdee aqoon ha lahaado waxaa garanayaa mooyaxba yaanu garanayn mid walba waxbuu dooranayaa la yidhi nidaamka noocaas ah marka hore nidaam sharciya maaha waa dariiq aan sharci ahayn waa dariiq aan marka hore sharci ahayn weeyi oo sida loo sameeyena shareecada ma waafaqsanaa masderka laga soo qaatayna gaalo weeye cid aan markaa doorashadii shaqo ku lahaynna oo inay markaa waxa weeye baycadii iyo ikhtiyaarkii ay samayso oo sharcigu cidduu ku gaar yeelay aan ahayn ayay siiyeen yaa ayay siiyeen waxyaalaha dadka qaarkood ay cuskadaan waxaa ka mida ah inay yidhaahdaan cabdiraxmaan ibnu cawf baa markuu dooranaayey cusmaan ibnu cafaan iyo cali ibnu abitaalib kala arjaxaayey dadkoo dhan buu waraystay xataa anisaa wa sibyaan qisadaa dadka qaarkood waa ku celceliyaan bacdina meelaabay ku qorqoreen meelay ku qorqoreen waa shubha ay soo celceliyaan laakiin qisada noocaasi waa daciifatun jiddan dacfigeed weliba waa daran yahay cabdiraxmaan ibnu cawfna ma samayn inuu umaraal ajnaad iyo dadka ahlu ra'yiga inuu wax weydiiyey waa jirtaa oo uu la tashaday shawris baa la yidhaahdaa ya laakiin dumar iyo carruur iyo cid walba waxbuu weydiiyey ya wax jira maaha wax jira maaha qisada noocaasi waa daciifatun jiddan dacfigeedu aad iyo aad buu u daran yahay marka waxa weeye mid looga maydhaxdiiri karo la odhan karo cusmaan baa hore u sameeyey tan ya ee maxaad ku haysataan yacni ma aha calaa kulli xaal dariiqa noocaasi waa dariiqaan sharci ahayn oo sharcan marka hore aan bannaanayn ha yeeshee hadday dhacdo inay cidi ku soo baxdo ciddii ku soo baxdayna ay noqoto cidda xukunku gacanta u galay dadkii shacab iyo raciyad u noqdeen amnigii iyo nabadgelyadii sugay awooddiina gacanta u gashay wuxuu noqonayaa xaakim sharciyuu noqonayaa xaakim sharciya ayuu noqonayaa wuxuu ku noqday xaakimka sharciga ah yacni waxa weeye amnigan uu sugay iyo awooddan gacanta u gashay iyo dadkii inay racyadiiyo shacab u noqdeen waayo dee kii dhiigagga u daadiyey oo markaysagaa seef intuu qaatay ummaddii sukuumay oo wax alle wixii ka hor yimi seexiyey oo laga yaabo khalqi fara badan inuu sidaa ku soo cunay dhiigga sidaa u daadiyo dhiiggu qulqulay akhiiran ku dambeeyey kursigii inuu sidaa ku qaato dee culammada markaa ahlu sunnuhu waxay ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihiin hadduu amnigii sugo awoodduna gacanta u gasho dadkiina racyadiiyo shacab ay u noqdaan laba qolo ishayoo iska horjeedo xoog leh oo laba ciidan oo iska horjooga ayna jirin ay noqoto marka waxaweyaan hooye hoostay geli wixii kale ay noqdeen xaalka noocaasa inuu xaakim sharciya noqonaayo waa biijmaaci ahli sunnati waljamaca waa la laysku waafaqsan yahay ijmaaci ahlusunna waljamaca ku sugan waana dariiqii salafku ay mareen waxaynu ogsoonnahay marwaan ibnulxakam isagaa cabdullahi ibnu zubayr ku baxay dadka qaar baa waxay celceliyaan oo yidhahaan cabdullahi ibnu zubayr baa baxay war cabdullahi ibnu zubayr ma bixino isagaa lagu baxay xukunkii reer bani umaya ninkii ugu dambeeyey ee markaa waxaweye marwaan ka horreeyey cid ma istikhlaafin yaa taladiina sidii buu kaga tegey isagoo aan cid uu ku wareejiyey ama u dardaarmay ama kula ballamay ayna jirin iyadoo bahashii halkaa cidla iska taalla oo cid haysa iyo cid markaa waxa weeye eh, loo dardaarmay midnaba ayna jirin baa cabdullahi ibnu zubayr qaatay dadkii baa la baayactamay laga soo bilaabo markaysa waxaa maka xijaaz yacni yaman masar ciraaq shaam wax ka mid ah kulligood waxay la baayactameen oo racyad u noqdeen cabdullahi ibnu zubayr in yar oo shaamaa soo hadhay marwaan ibnu xakam wuxuu ku hamiyey isaguna baycada inuu siiyo markaasaa la maxaad sidaa u yeelaysaa ee cabdullahi zubayr baad eh, la baayactamaysaa oo mulkigii reer bani umayo wareejinaysaa waar ku dagaalan ku dagaalan markaasaa la yidhi sidaasuu seefta ku qaatoo kula dagaalamay sidaas ayuu kula dagaalamay sagaal bilood buu dagaalamayey wuxuu qabsaday masar iyo markiisa marka waxa shaam buu yacni markaa wada qabsaday kadib waa dhinta markuu sagaal bilood dagaalamayey inankiisa cabdulmelik baa loo yeedhay cabdulmelik ibnu marwaan ayaa loo yeedhay isagaa ay la baayactameen ya ama uu dardaarmay labada kii ay ahaydba isaguna waxa weye waa kan marka haddee xajaaj isaguna ka dhiganaya wasiirka oo uu noqday xarbun biniyaaba ya dabeed marka waxa weye sidaasuu marka waxawe arrinku ku dhacay waxaynu jeednaa intii hore oo dhan ee dagaalladaasi socdeen ee labadaa qolo iska horjeedeen cabdullaahi ibnu zubayr ciidankiisa iyo ciidanka waxa weeye markaa cabdulmalik ibnu marwaan ka socdaa ibnu cumar waa ka gaabsaday qolana bayca ma siin markii waxa weeye cabdulahi ibnu zubayr laga takhallusay oo la dilay oo taladu si fiican gacanta ugu gashay cabdulmalik ibnu marwaan xadiiska bukhaarigu muxuu sheegayaa cabdulahi ibnu cumar baycada markaa inuu bixiyey ou yidhi innii uqiru saxiix albukhari ku sugan innii uqiru bisamci waaltaaca liamiiri almu'miniin cabdilmalik ibni marwaan waxaan samci iyo taaco u qirayaa amiirulmu'miniin oo markaa waxa weeye cabdulmalik ibn marwaan ah ayaan u qirayaa markaa waxa weye samci iyo taaco yacni markaa u qiraya inaan siinayo ya wa ina baniya aqaru mila dalik yacni ubadkayguna saasoo kalay qireen oo baycadaasay ku jiraan ruux kastoo baycadaa ka baxo ehelkayga ka midana dib isuma sheeganno ila kaanat alfaysala baynii wa baynahu marka saasayna ahaayeen saxaabadii iyo taabiciintii kalena saasay marka waxa iyaguna ahaayeen qaar eh, dee siiya oo u qaba xaakim sharciya inuu yahay marka khulaasadu waxay tahay dariiqii dhiigu ku daatay ee markiisa marka waxaan yacni khalqiga badan lagu laayey baa ciddii ku laysay ee dariiqa u soo martay markii taladu si fiican gacanta ugu gashay haddaan laba isku haynin ahlu sunnaha ka midii inuu xaakim sharciya noqonaayo macaalkii mar hadduu saa ku dambeeyey dariiqa doorashada ka ku yimiba sharciyaanu ahaane hadday dhacdo inuu markaysagaa amnigii u sugo taladu gacanta u gasho yacni waxa weeye awooddii uu sidaas markaa waxa isagu u yeesho dadkii markaa racyad shacab u noqdaan amnigiina u sugo wuxuu noqonayaa xaakim buu noqonayaa sharciga xaakim sharcigu noqonaya marka xaalatu daruura waa ka duwan tahay xaalatu alikhtiyaar almuhim waxaan u jeednaa wa in ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun laba siyood baa loo fasiraa addoon marka hore wilaayo shaqo kuma leh xorriya u shardi ah way xuquuq kalaa ku tacalluqda addoonka maxaa haddaa addoonkan loo yidhi waxaa laga tilmaamayaa in ama marka waxaa weeye uu sameeyey istiila iyo taqallub iyadoo baciid ha ahaatee addoon intuu awood yeeshay oo ciidamaba yeeshay oo xukunkii yani saa ku qabsaday waana dhacday fii taarikh lislaam dad addoomma ahaa inay xukunka qabsadeen dad addoomma ahaa oo aan weliba la xorayn taarikhda islaamka waa soo martay xukun inay qabsadeen waatay culammada qaarkood u fatwoodeen iyagoo madax ah ya yacni addoonnimo markaa dee in markaa laydin xoreeyo oo ciddii markaysa markaa waxaan yani ah, addoommada u ahaydeen dulmi baa ilaa hadda ku joogtaani waa in addoonnimadii ka baxdaan oo xorriyo la heshaa oo laydin iibiyaa oo ma axorowdaan ah xorowdaan waa tisaa loo fatwooda ahlucilmiga qaarkood ay u fatwoodeen waaya si kale waa u fasireen culamada qaarkood oo waxay yidhahdeen waa inta amarada waxaa laga tilmaamayaa wilaayaadka wax ka mida ah dhici karta dee in loo dhiibo cubuudiyaduna waxay aqbari kartaa biictibaari maa kaan inay taho beri ay addoomme ahaan jireen ee markanbay yihiin aynay ahayn ee laga tilmaamayo addoonnimay soo mareen dabeedna tasmiyatu shayi biictibaari maa kaan ay noqonayso shayga in lagu magacaabayo wuxuu ahaan jiray lagu magacaabayo kay doonto ha noqotay haddii wilaayaadka qaar loo dhiibo iyo haddii waxa weeye xukunka taqallub ku qabsadaan ay marka waxa weeye xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in waxa waxaweye la ateecaayo iyagoo xukunkii haysta lama odhanaayo yani waa in lagula dagaalama laga ridaa waayo dee dhiigga ugu daran dhiigga ayaa ugu daran wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda noolaatee idinka idinka midii waxay arki doontaa iskhilaaf fara badan bay arki doontaa dariiqa laga baxaya waa maxay marka la sheegay waxa weeye cudurkii la sheegay dawadu waa maxay fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina dawadii waa tan dhibta markii la sheegay xalkiina waa kan waxaad laasimtaan sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sunnada khulafaa uraashidiinka marka ta baadida laga badbaadaya waa taa baadida waxaa laga badbaadayaa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadii khulafaa uraashidiinka in la raaco ayaa baadida lagaga badbaadaya taasaa baadida laga baxaya laakiin ruux hadduu yidhaahdo marka anigu dee aayaadka qur'aankaan daliishanayaa sunnana ha iga joogo saxaabo iyo khulafaa uraashidiinna hadalkeedaba daa ya dee wuxuu garaacayaa dariiqii baadida waayo qur-aanka dee waxaa caddaynaysa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam haddana sunnadii nebiga siday u caddaysay aanu u daba joogin oo u raacin oo u qaadan dee macno qalada ayuu markaa u fahmayaa dabeedna markaa waxa weeye sidii nebigu ku caddeeyey si aan ahayn buu la imanayaa meelaa isu caddaynaya dabeedna waxa weye dhalanteedkaasu iska raacaya wuxuuna isleeyahay kitaab baad ku sugantao kitaabkaad raacaysaa qur'aanka mana raacayo khawaarijta muxuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam yadcuuna ilaa kitaabi illaahi walaysuu minhu fii shay kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan khawaarijtu haddana kitaabka ilaahay waxba kagama sugnaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay waxba kagama sugnaa kitaabkiiyo sunnadu ma kala hadhaan sunnada nebigu waa mubayina lilkitaab atiicu llaha wa atiicu rasuul waa tasaa la ysugu daray ya sunnadii waa waxyi sunnadii waa waxyi marka sunnada nebiga in la qabsado oo la laazimana xadiisku waa inoo sheegaya facalaykum bisunnatii wa sunnati lkhulafaa araashidiin almahdiyiina min bacdi sunnada khulafaau uraashidiinkana yacni markaa laazima oo dee saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waa ardaydii nebiga waa talaamiidu nebiy sala allahu aleyh wasalam ardaydii nebi maxamed weeyi nebi maxamed ayaa wax baray oo barbaariyey oo waxa weeye sharciga ku rabbeeyey sida iyagu markaa ku sugnaayeen waxay noqonaysaa sida saxiixa ah oo in la sameeyaa ay tahay nebiguna u jeeday saxaabadiina khulafaa uraashidiinka ugu horeeya oo ugu mudan ya iyaguna markaa ummadda waxay ku hogaaminayeen sidii markaa sunnada nebiga ahayd bay ku hogaaminayeen shareecada nebigana sala allahu aleyh wasalam waa uga aqoon badnaayeen dadka kale marka in la raaco oo sidoodii markaa sunnadoodii la laasimaa waa arrin aad iyo aad u muhima waa arrin aad iyo aad u muhima in khulafaa raashidiinkii la dhaleeceeyo dee waxa weeye waa dalaal iyo baadi weeye waa in saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam hadal wanaagsan laga yidhaahdaa lana ogaadaa saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay dhammaantood yihiin qaar cuduul ah wanaagsan alsaxaabatu kulluhum cuduul yacni saxaabadu dhammaantood waa cuduul waa qaar lagu kalsoon yahay waa qaar qumman waa qaar wanaagsan weeye allah iyo rasuulkiisuna waa ammaaneen cidda allah iyo rasuulkiisu ammaantayna ammaan kale uma baahnaba halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk